alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaa inoogu dembeeyey aayadda aynu markaa soo fasirnay laqbadeenna soo maray ina masala ciisa cinda allahi ka masali aadama khalaqahu min turaabin suma qaala lahu kun fayakuun waxyaalahay ahlucilmiga qaarkood ka deliishadaan waxaa ka mid ah yacni qiyaaska saxiixa inuu xujo yahay wejigay uga deliishanayaan waxay tahay yacni masalan masaladii nisaacu ku sugnaa oo qolada gaaladii ay markaa la yaabanaayeen oo ay dad markaa ka tartiibiyeen ciise hadalladii guluwiga ee kufriga ahay ay ku hadleen raddiga la radinaayo waxaa loo celiyey masalo kale oo markaa la dhig ah marka waxaa weeye faraca in asalka loo celiyo asalka la ysku waafaqsan yahay loo celiyo looga qiyaas qaato la ilxaaqiyo waxaa la yidhahdaa qiyaas baa la yidhahdaa marka qiyaaskuna wuxuu leeyahy nooc saxiixa iyo nooc faasida marka qiyaaska saxiixi inuu xujo yahay bacdu ahlicilmi waa ka daliishadeen adilo kaloo badanna waa u daliishadaan waxaa inoogu dambeeyey aayadahan aayadda koob iyo lixdanaad iyo aayadaha ka dambeeya laqbada ayaynu maray macnaha guud ee aayaadkani ku saabsan yahin aayadda hore waxay ku saabsan tahay mubaahalada faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaa'aka min alcilmi faqul tacaalow nadcu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin waxaa la yidhahdaa mubaahala nabtahil nabtahil waxaa looga jeedaa waa awaartamaynaa waa isnacdalaynaa ee ka kaadibkee been sheegayaynu nacdalaynaa min albuhlati ama min albahlati baa laga keenay bixadfi zawaaid buhlada ama bahladana waxaa la yidhahdaa allacna lacnadaa la yidhahdaa marka nabtahil waxaa laga tilmaamayaa yacni naltacin waa isnacdalaynaa bimacnaa waxaynu nacdalaynaa ka waxa weeye kaadibkee been sheegayaynu nacdanaynaa ibtihaalka waxaa kaloo lagu fasiraa yacni markaa ducada yacni aad ilaahay loogu tadarrucaayo waana sida mufasirku ku fasiray waa yahay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray hadday markaa kula doodaan cilmiga kuu yimid dabadii hadday kula doodaan oo sha'niga ciiseoo kale kaala murmaan qolada kiristaanka ahi ahlubaatilka kalena waa la mideen waxaad tidhaahdaa aan markaa carruurteenna inamadeenna iyo hablaheenna iyo nafaheenna intaba aan soo jamcinno oo soo kulminno waxba yaynoo kala dareerin inamadii hablihii nafihii intaba ha la soo jamciyo dabeedna ilaahay aan barinoo ka been sheegaya kaadibka inaga mida aan nacdallo in ilaahay nacdalo aan ku habaaro waxaa loo habaartamayaa si waxa weeye markaa insaaf iyo cadaaladi ku jirto oo waxay noqonaysaa yacni allaahuma alcani alkaadiba minna fii kada in la yidhaahdo ilaahayow kaayaga been sheegaya nacdal saas ayaa lagu habaaraya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u bandhigay amarka ilaahay waa qaatay qoladii kiristaanka ahaa ee reer najraanna waa u bandhigay mubaahalada dabeed waxay dhahaan isku noqono dib bay u tashadeen waxay yidhahdeen waa garanaynaa inuu nebi yahay cid nebi mubaahalo la gashay ma jirto inay halaagsanta mooyaane cid kastoo nebi mubaahalo la gashaa waa halaagsantaa saas aawadeed mubaahalada iska dayno heshiis aan la gallo nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen dabeedna waxay yidhaahdeen may mubaahalada geli mayne sulx iyo heshiis baynu yeelanaynaa xoolaha markaa waxaa weeye sulxiga ku dhacay waagaa jizyada lama waajibin oo jizyadu markaa ma soo degin aayadda waajibinaysaa fii suurati tawbay ku timi xataa yuctuu ljizyata can yadin wa hum saakhiruun dabaadna heshiiskii in waxa weeye markaa sulxi saa lagu qaato xoolana ay bixiyaan ayaa heshiiskii ku dhacay akhiiranna xoolihii waxaa laga yeelay yacni markaa jizya ayaa laga yeelo jizyada ayaa la sharciyey marka markuu leeyahay wasaalixuu ala aljizya waxaa laga tilmaamaya ma'aalkii dambe inay jizye noqotoy laakiin marka jizyadu yani markaa waxa weye jizyada lama waajibin markaa sulxiga caynkaasa ayaa markaa heshiiskii markaa ku dhacay waxa isweydiin la mubaahaladuma waxay ku gaar tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam jawaabtu waxay tahay maya yacni gaalada waa lala mubaahaloon karaa mubaahalana waa lala geli karaa muslimiinta dhexdoodu mubaahala ma geli karaan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi muslimiinta dhexdoodu waa geli karaan mubaahalo laakiin shuruud bay leedahay ahlucilmiga qaarkoodna waxaabay ka qoreen risaalay ka qoreen mawduuca ay kaga hadlayaan saaxiibulxaashiya waa sheegayaa jalaaladiin adduwaani inuu risaalo ka allifay oo markaa waxa weeye adilada kitaabka iyo sunnada iyo aqwaasha culammada ka istimbaadaayo shuruuddeedana shuruuddeeda uu kala baxay dabeedna marka uu yidhi arrin sharci oo muhima ah ayuunbay ku bannaan tahay mubaahaladu mar labaadka arrinka sharciga ahee muhimkaana waa in marka cinaad yacni uu ka xasilay oo marka cidi cinaad samaysay xujadii lagu oogay loo nasteexeeyey yacni marka loo nasteexeeyo xujadii lagu oogay dabadeed markaa dabadeed markaa mubaahalada lala galo yacni saas yadaa ku saabsantahy waa soo aroortay cabdullaahi ibnu cabaas aasaarta qaarkood waxaa kaga sugnaaday masaa'isha qaarkood oo dhaxalka ku saabsan inuu yidhi mubaahalo igala gala waliba masale ay ku khilaafsan yihiin jamaahiiru saxaaba saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam badankoodu masale ay ku khilaafsan yihiin oo isagu la infiraaday ayuu ihi mubaahala igala galaa faraa'id cawshaa inaynay jirin laa cawla fi lfaraa'id ayuu ihi marka ayuu qabay cabdullahi bnu cabaas khilaafan lijamaahiiri asaxaaba dabeedna wuxuu idhi ilaahay laba nisfi iyo dheeraad kama yeelin fariido keliya dhaxal keliya ama tariko kama yeelin marka inaynay jirin fariido cawshaa ee siday u kala xoog badan tahay hadday faraa'iddu marka ay tasaaxumaan loo kala hormarinayo yacni saas yadaa buu markaa qabay saas aawadeed wuxuu idhi masalada mubaahala igala gala saxaabadii waxba kalamay gelin waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkii waxa mubaahalo la geli mayno iyagoo markaa u qabay weliba dee sida iyagu markaa ku tageen inay sawaabka tahay saxduna waa caynkaa saxdu waxay tahay sida jamaahiiru saxaaba ku tageen ayaa saxan oo sawaab ah marka taasi waxay ku tusinaysaa inaan mubaahaladu ku gaar ahayn oo keliya cidda gaalada in mubaahalo lala galo inaynay ku gaar ahayn culammada islaamka waa la soo naqliyaa masaa'il inay mubaahalo ku galeen oo qaarkood gaalo ay la galeen ama cid ay gaalo u qabaan ay la galeen alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ninbuu mubaahalo la galay wuxuu kula galay wadaadkii suufiga ahaa ee culammo badani ay gaalaysiiyeen ee ibnu carabi la odhan jiray inuu ruux lunsan ahaa oo aan milladda aanu ku sugnayn ayuu mubaahalo xaafid ibnu xajar kula galay nin markaa waxa weeye ku talax tagsanaa oo u qabay weli ilaahay inuu yahay xaafid ibnu xajar baa mubaahalada la galaa dabeedna si deg dega ayuu ninkii u halaagsamay alxaafid ibnu xajar masaladaa kala galay mubaahalada sheekhii hindiga ahay la odhan jiray amur eh, tasri sanaaulaahi alaamur tasri ninka qaadiyaaniyada keenay isaguna gaalka ahaa ee nebinimada sheegtay ee hindiga ahaa ee qarniyo dheeraad mar laga joogo ilaa qarniyo bar meelahaas yacni soo baxay dabeedna yidhi nebi baan ahay yacni markaa shareecadii markaa nebi maxamed sadiidinaya nebiga la diidayaana waa nebi shareecadiisa nasakhayaa la diidayaaye mid shareecadiisa cusboonaysiinaya la diidi maayo oo firqada hadda markaysagaa loo yaqaano qaadiyaaniyada yacni marka ay ku abtirsadaan ayaa sheikhaasi la galay mubaahalo la galay sanaaaullaahi alaamur tasri baa mubaahalada la galaya ghulaam axmed marza markuu mubaahalada la galayna isagina waa halaagsamay sheikha kalena cimrigiisu waa dheeraaday mubaahalada dabadeed afartan sano ayuu sii noolaa sanaabullaahi ilamru tarsi waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen haddii ruux mubdila iyo ruux kale ay mubaahalo wada galaan sannad kama soo wareego oo xilliga xilligiisa ma gaadho iyadoo uu nool yahay qofkaasi ee sannadda gudaheedu ku dhintaa sannadda gudaheeda ayuu ku dhintaa saasay ahlucilmigu ay markaa yidhaahdeen saas aawadeed qofku waa inuu iska hubsadaa waxa uu mubaahalada ku gelaayo oo uu aad iyo aad markaysaga isaga hubsadaa yacnii waxaa laga yaabaa yacni waxa weeye haddaanu dee iska hubsan inuu naftiisa markaa dhibaato u sababo ayaa dhici karta waa yahay waxaa kaloo ilaahay inoo sheegay ilaahay inuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa ahlu kitaabow kelmad inoo siman dhexdeenna inoo siman u kaalaya waa kelmadda tawxiidka anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay'a walaa yatakhida bacduna bacdan arbaaba min duuni illaah kelmadda intii ka ahaatay u kaalaya oo bimacnaa markaannu islaamnimada idinku yeedhayno maaha macnaheedu nebi muxamed caabuda maaha macnaheedu ee allah wada caabudno cid kalena yaynaan caabudin cibaadadana allah u gaar yeelna muraadku weeye saasaa loo yidhi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum kelmaddiina waxaa lagu fasiray tawxiidka waayo allaa nacbuda ila allah waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxa weeye yacni macbuudka xaqa ah ee in la caabudo ay tahay waa allah oo keliya laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane cid kale haddii la caabudo cidduu doonaba ha noqdee ama malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama weli ha noqdo ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama keyrkii ha noqdee haddii la caabudo waxaa lagu caabuday baatil laakiin macbuudka xaqee xaq lagu caabudayo cibaadada xaqa u lihi waa allah oo qura ma allaahu quraan anlaa nacbuda ila allah waxay fasiraysaa laa ilaaha ila allah saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka waatuu ku yidhi yaa mucaadu inaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah mucaadow dad ahlu kitaabaad u tegaysaa ha noqoto waxa ugu horraysa ad ugu yeedhaa laa ilaaha ila allah ha noqoto riwaayada kale saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allah yacni waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa ha noqoto allah inay keliyeeyaan riwaayada kale saddexaad ee saxiixa ku suganna waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat allah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaysaa cibaadada ilaahay waxaa loo jeedaa cibaadada in allah loo waxido loo keliyayaa loo jeedaa tawxiiduhu bilcibaada ilaa an yuwaxid allah an yuwaxiduuhu bilcibaada cibaadada allah inay u keliyeeyaan oo keligay caabudaan baa laga tilmaamaya saas aawadeed sidii ilaahay amray nebigu inuu ahlu kitaabka ugu yeedho ayuu nebiguna amrayaa mucaad inuu ugu yeedho ahlu kitaabka maadaama ilaahay yidhi qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah anlaa nacbuda ila allah siduu ilaahay amray nebigu inuu ugu yeedho ahlu kitaabka ayaa nebiguna amray mucaadi inuu ugu yeedho ahlu kitaabka marka anlaa nacbuda ila allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacnan adilo kalena mawduuca waa caddaynaysaa id jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah rasuulladu maxay ku baaqayeen anlaa tacbuduu ila allah waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah nebi weliba qowmkiisa wuxuu ku lahaa ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh marka cibaadada in allaha keligii la caabudo cidna aan lala wadaajin ayaa tawxiidku marka uu yahay maaha marka laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay laa khaaliqa ila allah laa khaaliqa ila allah waa xaq laakiin ma aha tafsiirka mutaabiqa ah ee kelimatu tawxiid leedahay ma aha ya laa ilaaha ila allah waa ka laazimaysaa laa khaaliqa ila allah oo dalaalatu iltisaam waa looga qaadanaya ila dalaalaadkaa kala duwane waxaa jirta dalaalatu mutaabaqa dalaalatu tadamun dalaalatu iltisaam dalaalatu mutaabaqa waa maxay waa macnaha markaysagaa jumladani ay marka horeba asaalatan ku ee mutaabiqa ahee waafaqaya in la eg kaasi wuxuu yahay laa macbuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane laakiin kaa xaqa lagu caabudayaa wuxuu yahay khaaliqa keligii wax abuuraaya keligii wax arsaaqaya keligii wax dabaraya keligii wax maamulaya keligii wax mulkiya ayuu yahay oo caalamkan maamulaya oo mulkiya oo abuuray marka inuu noqdo macbuud xaq lagu caabudo ma dhici karto haddaanu sidaa ahayn markaa sidaas aawode waa laazimu lmacnaaye macnihii muaabiqaha maaha macnihii muaabiqaha maaha nusuuso badan baa sheegaaya xadiiska saxiixaynka ka mida bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxay tilmaamaysaa bunya alislaamu calaa khamsin cala an yucbad allah wa yukfara bima duunahu cabdulahi bni cumar wuxuu yihi nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu yihi islaamnimada waxaa lagu bineeyey shan calaa hamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu lah waa shahaadada koowaad riwaayo kaloo saxiixa ku sugani waxay tilmaamaysaa bunya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbad allah wa yukfara bima duunahu bedelkii laa ilaaha ila allaahu waxaa riwaayada kale ku soo arooray islaamnimada shan baa lagu bineeyey waxaa ugu horeeya calaa an yucbad allahu in allah la caabudo wayukfara bimaa duunahu waxa allah ka soo hadhayna cibaadadiisa laga kufriyo marka calaa an yucbad allah wayukfara bimaa duunahu iyo laa ilaaha ila allah wa bimacnan aayaddan iyo adiladaa kaleba waxaa laga qaadanaya tafsiirka ay leedahay kelimadda kelimatu tawxiid ay leedahay baa laga qaadanaya dadka qaarkood baa mooday kelimatu tawxiid macnaheedu inay tahay laa khaaliqa ila allah oo ruux hadduu yidhaahdo allah oo keliya wax abuuro oo allah cid aan wax abuurtaa ma jirto oo allah keliya wax mulkiya oo maamula oo arsaaqa oo dabbera ee cid kaleo markaa waxa weeye laa mudabbira ila allah laa khaaliqa ila allah laa maalika ila allah tawxiidkii oo dhammaystiran qofku inuu la yimi dad baa u qabaa saxna ma aha isagoo intaaba qira u dhici kartaa inuu cid kale caabudo mushrikilcarabma waxay u qabeen ashyaadan ay caabudayaan inay makhluuqaadka abuureen ama wax ka abuureen ma waxay u qabeen inay makhluuqaadka wax ka mida ah iyagu maamulayaan ama mulkiyaan maya suwarka makiga waxa aad ugu soo aroortay mar kastoo la weydiiyo cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray idinka yaa idin abuuray umuuraha yaa dabaraya oo maamulaya yaa wax arsaaqaya yaa roobka keenaya waxay odhanayaan allah allah allah bay odhanayeen suwarka makiga waa ku badan tahay ya fii suurati yuunus fii suurati lmu'minuun fi suurati alcankabuut xawaamiimka qaarkood yacnii suurado fara badan bay ku soo aroortay oo gaaladii ay qiranayaan khaaliqu inuu allahu yahay addomarta sida ay qiranayaan maaliku inuu allahu yahay mudabbirku inuu allahu yahay yacni saa ay qirayaan marnaba may odhan laate iyo cuze iyo manaate iyo hubal ayaa markaysagaa wax ka abuura makhluuqaadka ama wax ka mulkiya ama wax ka maamula abadan marna ma oga allah inuu jiro waa garanayeen inuu isagu wax abuuro waa garanayeen inuu wax walba isagu mulkiyo waa garanayeen inuu kurubaadka isagu faydo waa garanayeen saas aawadee markay dhibaatadu ku darnaato idhaharato allah mooye cid kale may baryi jirin faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu allaahoo qura ayay baryi jireen ya allaahoo qura ayay baryi jireen markuu ilaahay dhibaatada ka samata saaro ka soo badbaadiyo shirkigoodii bay dib ugu laabmi jireen ikhlaaskay markaa la iman jireen muxuu ahaa markaa waa ikhlaas fi ducaa ducada inay ikhlaas kula yimaadaan allah waxa uu yidhi faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa'aka min alcilmi faqul tacaalow faman xaajaka ku kastoo kula dooda manta waxaad u fasiri kartaa mawsuul ismi mawsuul inay tahay waxaad kale u fasiri kartaa ismu shardin inay tahay laqbada maxay ku kala duwanaanayaan haddaad ismu shardi u fasirayso waxaad odhanaysaa faman xaajaka ku kastoo kula dooda haddaad mawsuul u fasirayso waxaad xaajaka kii kula dooda faman ay ladii kii xaajaka kula duuban labadubana waa saaiqo oo haddaa fa'da la geliyay jawaabta miyaan laga qaadanaynin shardi inay u tacayunayso waxaa la odhanayaa yani fa'da in la geliyaa yani markaa shardiga waa waajibaysaa markaa shay aan ficlu shardi noqon karayn uu jawaab shardigii dhaco laakiin ismiga mawsuul laftiisa khabarkiisa waa dhacdaa in fa'da la geliyo jawaasan iyo inaan la gelin labadaba carabi ahaan labaduba waa bannaan yihiin oo shabaha shardiga uu leeyahay cumuumka faa'iidaynaayo ayay saa'iq u tahay in la geliyo marka in la geliyo inaan la gelin labadaba waa dhacdaa waayahay faman xaajaka ku kastoo kula dooda jaadalaka kula doodo min annasaara xaaluu kiristaanka ka mid yahay ama kiristaan yahay wakadalika hayruhu min alkufaarna waa saasoo kale waa lala mubaahaloon karaa fiihi shaniga ciise kaaladooda min bacdi maa jaaaka min alcilm ay min bacdi aladii kii dabadii jaaaka ku yimi oo min alcilmi xaaluu cilmi ahaaday ama xaaluu cilmiga ka mid ahaaday minta bayaaniya aw tabciidiya biamrihi amarka ciise loo cilmi leeyihi faqul waxaad tidhaahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa nadcu abnaa'ana waynu u yeedhi waxaa lagu jasmiyey jawaabu alab tacaalow markii la yidhi yacni markaa jawaabu talabka ayaa lagu jasmiyey waxay culammada carabiyadu isweydiiyaan marka jawaabu talabka wax lagu jasminaayo ma nafsu talab baa jasmiyey mise shardi muqadaraa jasmiyey calaa qowleyn laba qowl bay culamadu ka leeyihin bacdu ahlicilmi waxay leeyiin taqdiir uma baahnee nafsu talabi baa jasmiyey tacaalow kaalaya nadcu waynu u yeedhi shardiga muqadarkiina wuxuu noqonayaa ay in ta'tuu nadcu haddaad timaadaan waanu u yeedhi abnaa'ana inamadayada ayaanu u yeedhi wa abnaa'akum inamadiinnaynu u yeedhi wa nisaa'ana dumarkayagaanu u yeedhi waxaa loo jeedaa hablahayagaan u yeedhi wa nisaa'akum dumarkiinna idin u yeedhi bimacnaa hablihiina idin u yeedhi culamo badan waxay ku fasireen nisaaga in looga jeedo halkan banaadka in looga jeedo oo hore abnaada marka la yidhi tanna nisaaga banaadkay ku fasireen wa anfusana nafaha yaga ayaan u yeedhi bimacnaa waanu soo xaadiri wa anfusakum iyo nafihiinna inu yeedhi yacni waynu isu iman fa waa kulminaynaa uma nabtahil dabeed marka allah baynu baryaynaa natadarac fi ducaa ducadaynu isdhulligaynaa isdulaynaynaa fanajcal lacnat allaahi waxaynu ka yeeli lacnat allaahi lacnadda ilaahay al alkaadibiina kuwa beenta sheegaya beenawaasyada ah ayaynu lacnadda ilaahay korkooda ka yeelaynaa bimacnaa ku habaaraynaa waa ka yeelaynaa looga jeeda waa ku habaaraynaa bian naquula ba'daa waxaa la yhaha ba'u taswiir baa la shayga la sheegay suuradiisu siduu yahay yani marka ayay ku tilmaamaysaa bian naquula waxaynu uga yeeli inaynu idhaahno yani suurada looga yeelaya waxay tahay waa inaynu idhaahno allaahuma alcan ilkaadiba fii shani ciisa allaahumma ilaahayow ilcan nacdal alkaadiba ka beenta sheegaya fii shani ciisa ciise shanigiisa ka been sheegaya ilaahayow nacdal waqad dacaa sala allahu alayh wasalam wafda najraana lidalika bian xaajuuhu fiih waa u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wafda najraan najraan meesha la yidhahdo wafdigeedii wafdigii ka socday ee nasaarada ahaa ee kiristaanka ahaa buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam lidaalika kaasoo markaa mubaahalada ah oo awaartanka ah la yacni ka beenta sheegaya la awaarayo bimacnaa la habaarayo ayuu ugu yeedhay lamaa xaajuuhu fiihi lamaadu waa xiiniya markay waxa weeye kula doodeen markaa sha'niga ciise ayuu u yeedhay oo bimacnaa mubaahaladii ugu yeedhay faqaaluu waxay yidhaahdeen xataa nandura fii amrina noo kaadi bay yidhaahdeen ilaa aanu arrinkayaga markaa eegayno oo ka fiirsanayno suma na'tiika intaa dabadeedna waa ku imanaynaa fa qaala dawuu ra'yihim waxay yidhaahdeen kuwii ra'yiga u saaxiibka ahaa ra'yigooda kuwii u saaxiibka ahaa ee talaqabeenkayaga u ahaa laqad caraftum nubuwatahu waa garanaysaan bay yidhaahdeen nebinimadiisa muxammaduu nebi ilaahay yahay nimanka yuhuudda iyo kiristaankuba waa garanayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifadiisa waa garanayeen nebi ilaahay inuu yahayna waa garanayeen waatuu allah yidhi aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum kuwaannu kitaabka siinay nebi moxamed waxay u garanayaan siday ubadkooda u yaqaaniin oo kale si la mida bay nebi moxamed inuu nebigii ilaahay soo diray ee ciise ku bushaareeyey ee kutubihii hore lagu sifeeyey inuu yahay ay u garanayeen marka xaasidnimo iyo cinaad iyo madaxadayg bay u rumayn waayeen hmm. nusakha qaar waxay qorayaan faqaala duu ra'yihim marka dawuu ra'yihim haddii la yidhaahdo waa kuwii ra'yiga u saaxiibka talaqabeenkayaga u ahaa duu ra'yihimna kii ra'yigooda u saaxiibka ahaa ee talaqabeenka kii u ahaa ee iyaga markaa talada ay ka qaadan jireen waxaa jira dadka qaarkood oo dee markaa dadku ra'yigooda ay ku kalsoon yihiin hmm, markaa duu ra'yihim waxay noqonaysaa nusakha qoraya kii ra'yigooda u saaxiibka ahaa ee talaqabeenka u ahaa laqad caraftum nubuwatahu waa garanaysaan markaa ninka nebinimadiisa waa garanaysaan wa annahu maa baahala qawmu nabiyan ilaa halaku waxaa kaloo garanaysa annahu shaniya maa baahala qawmun qowm mubaahalo lama galaan nebiya nebi mubaahalo lama galaan oo lama awaartamaan oo kooda kaadibka ah inuu ilaahay halaago nacdalo yacni markaa awaartankaa lama galaan mubaahaladaas ilaa halaku inay halaagsamaan mooyaane fawaadicu arajula waansarifuu fawaadicu la heshiiya alrajula ninka nebigay u jeedaan calayhi salaatu wasalaam wansarifuu laabtoo sidaa ku gadoomo ku noqda fa atowhu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u yimaadeen waqad kharaja macahu waqad kharaja iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam walxaal qad kharaja uu soo baxay wuxuu soo baxay wa macahu walxaal macahu la jirkiisa u ahaaday alxasanu waalxusaynu wa faatimatu wa caliy iyadoo uu weheliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xusein iyo faatime iyo cali afartaasi ay weheliyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inama u kacaamay ma jiro inamadiisi waa sakiireen saas aawodee inama waxa u ahaa inamada ay inantiisu dhashay ayaa inama u ahaa marka nadcu abnaa'ana xasan iyo xuseen baa markaysagaa soo gelaya inamadiisii markay sakiireen hablihiisana waxa tarmay waa faatima weeye ama hablihiisa kale qaarkood wax waa dhaleen laakiin ubadkoodii waa dhinteen faatimo qura ayaa tarantay siday culammadu sheegaan yaduna inamada u kacaamay waa labadaa qura inanka muxsin la yidhaahdaa isagu waxa weeye waa saqiiray ee faatima dhashay laakiin xasan iyo xuseen baa u kacaamay markii dambena tarmay ummu kulsuum lafteeda waa dhashay faatima ayaa dhashay marka waa ina caliyaduna cumar baana markii dambe guursaday radia allaahu canhum jamiican waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ina bnii hada sayidun walacala allaha an yuslixa bayna aa'ifatayni cadiimatayni min almuslimiin xadiiska saxiixa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo xasan sheegaya xasan ibnu caliy ina bnii haada sayidun inankayga kan ahi waa xasan oo inan cali ah inan faatima ah ya caliyo faatima iska dhalay inankayga kan ahi sayidun mid mudan oo markaa sayida weeye faadila waxaana rajaynayaa ilaahay inuu ku islaaxiyo laba kooxooda waaweyn oo muslimiinta ka mida sababtiisa inuu ku islaaxiyaan rajaynayaan marka nebigu wuxuu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam xasan inuu inankiisii yahay marka nadcu abnaa'ana laa ishkaal waqad kharajuu wa macahu alxasanu walxusayn wa faatimatu wa qaala lahum wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa dacawtu faamminuu haddaan duceeyo aamiin dhaha marka wuxuu ku odhanayaa dhammaan xasan iyo xusein iyo faatima iyo cali iyo wafdigii reer najraanba dhammaantood inay wada yidhaahdaan aamiin fa amminuu waxaa loo jeedaa aamiin aamiin waa maxay allahuma istajib ilahu ducada aqbal weeye ilaahu ducada aqbal wey waxaana loogu dhawaaqaa aamiin iyo amiin waxaa ku sugan laba luqo luqatu lqasri iyo luqatu lmaddi aamiin yo amiin yacni hamsada in la madoo la jiido yacni markaa mad dabiici ah oo qadar alif ah lama rabo markaysagaa in markaa waxaa weeye miimka la shado oo mad dheer laga dhigo aamiin la yidhaahdo hada khalaq sunnada waa khilaafsan tahay qaar waxay ka soo wariyeen jacfar asaadiq inuu sidaa odhan jiray waa soo wariyeen waxaanay markaa u fasireen qaasidiina naxwak xaalaannu xaggaaga u qasdayno baa loo fasira shuduuru dahabka iyo sharaxiisa waad ku arki kartaa ma laha laakiin sida axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam saxiixa igu soo aroortay waynu shadnayn culammaduna waxay yidhahdeen amiin iyo aamiin a ah, bes labadaa midun baa loo odhanaya mimkana lama shadaayo saasaana axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waafaqsan waayahay macnaheeduna waxay tahi allahuma astajib ilaahay oo aqbal fa abow way diideen qoladii wafdigii reer najraan laakiin fa abow marka maxay noqon ida dacawtu faaminu amba way qorayaan lilxasani walxuseyn wafaatimata wacali lakin fii ishkaal mubaahaladu waxay ka dhexdhecaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wafdiga reer najraan maadaamay ka dhexdhecaysay darafkan oo keliyii inuu markaa waxa weeye uu markaa yidhaahdo aamiin dee qolada kalena in la qaataan yacni markaa ayaa soo gelisay marka bacdi waxay u fasirayaan wa qaala lahum afartaa wuxuu ku yidhi xasan iyo xusein iyo faatime iyo cali idaa dacawtu faamminuu haddaan duceeyo idinkuna aamiin dhaha fa abow marka fa baa la geliyey abowna yacni markaa waa la raaciyey marka in la camimaa ka roon kollay sida soo degdegaysaa in la yidhaahdo yacni afartan iyo wafdiga reer najraan baa duco inoo dhexdhexaadoo ka beenta sheegaya aan habaaraayo ayaan markaa odhanaya waana idin maqashiinayaa dhammaantiin aamiin wada dhaha kadaa yadhab faabow an yubaahiluu waa diideen mubaahaladii inay galaan wa saalaxuuhu cala aljizya waxaynay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sulxiyo heshiis kula galeen jizyo ayay kula galeen inay markaa xoolo bixin doonaan oo sidaa lagu daayo ayay heshiis kula galeen jizyada markaa waxaa wakhtigan mashruuc may ahayn laakiin dib baa laga sharciyeeye tani waxay ahayd markaa sulxi markaa uun lala galaybe maalkii bay jizya noqotay calaa kulli xaal qisada sidan yani tafsiilkaas sidaasi ku sugan yahay yani kollay sanadkeedu ma sugna inay laakiin markaa min xaysu aljumla inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mubaaharada u bandhigay dabeedna marka waxayn ay diideen ta noocaasi waxa weeye waa arrin markaa jira weeye amarka ilaahay siiyay nabigana calayhi salaatu wasalaam kollayba waa fulinaya marka iyaga xaggooday kollayba ka baaqatay mubaahaladu oo diiday wa can ibni cabbaasin ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey qaala wuxuu yidhi low kharaja aladiina yubaahiluuna la rajacuu laa yajiduuna maalan walaa ahla hadday soo bixi lahaayeen kuwii mubaahaloonayey hadday soo bixi lahaayeen la rajacuu waxay noqon lahaayeen laa yajiduuna maalan walaa ahla iyagaan markaa xoolo iyo eheltoonna aan helaynin oo aan midna u baaqi ahayn ee dhammaan ay wada shuf yidhaahdeen wada baabeen bay noqon lahaayeen wa waxaa la soo wariyey low kharajuu laxtaraquu waxaa kaloo la soo wariyey haddii markaa ay soo bixi lahaayeen oo mubaahalo u soo bixi lahaayeen laxtaraquu way guban lahaayeen inna haada kan almadkuura la soo sheegay lahuwa alqasasu waa warkii ama waa khabarkii alkhabar waa warkii alxaqu xaqa ahaa alladii kaasoo laa shaka fiih wax shaki aanu ku sugnayn wama min ilaahin ila allah wama min ilaahin xaqun ila allaah yacnii ilaah xaq ma aha allah mooyaane allah oo keliya xaq ah ama wama min ilaahin lanaa ila allah ay wamaa min ilaahin xaqin lanaa ila allaah oo sifo laga dhigo xaqin laga dhigo ama khabar laga dhigo ilaah xaqii nooma sugnaan Eh, allah mooyaane culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxba taqdiir uma baahna eh, mubtadihii khabarkii bay marka waxay noqonaysaa yani marka wamaa min ilaahin ila allah taqdiirna uma baahnay bacdi yidhaahdeen wejiga labaadna culamada qaarkood waa yidhaahdeen khabar la qadaro oo la yidhaahdo waxa weeye lanaa waana tilmaamayaa samin ilxalabi labada wejiba waa sheegaya saaxib alxaashiyana waa soo naqlinaya haddaba taqdiirka xaq waa lagama maarmaan ama khabarka ha laga dhigo ama sifa laga dhigo sifada ama nactigana waa dhacdaa in la xadfo marka la garanaayo marka haddii waxa weeye sifo laga dhigo waxay noqonaysaa wamaa min ilaahin xaqin ilana ila allah ilaa xaqi nooma sugnaan allah mooyaane marka xaqintu waxay noqonaysaa marka calaa haada sifa ayay noqonaysaa nacti lanana khabarkii bay noqonaysaa wa ina allaha lahuwa alcasiizu wa in allaha allah lahuwa alcasiisu waa ka haalibka laga haalib noqon fii mulkihi mulkigiisa ku haalibka ah amarkiisa iyo mulkigiisa waa ka ku haalibka ah waa kaan laga haalib noqon waa kaan shay la midi jirin alxakiimu ay almuxkimu waa ka wax suga ama alxakiimu waa ka xikmadda u saaxiibkaa ah, fii suncihi waxa uu samaynaayo waxa uu samaynaayo odhanaayo iyo waxa uu sharciyeynayo wax walba ilaahay xakiim buu ku yahay fii suncihi qusuur baa ku jira taqyiidka lagu qaydaayo fii suncihi waayo xikmadda ilaahay sida afcaashiisa iyo makhluuqaadkiisa wuxauu abuuraayaba ugu tacalluqayso ayaa odhaahyadiisa iyo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu sharciyeynayana ay ugu tacalluqaysaa fain tawallow haddii ay jeestaan acradu can iliimaan iimaanka ay ka jeestaan fa ina allaha allah caliimun bilmufsidiin waa u cilmi badan yahay bilmufsidiina kuwa wax kharibaaya wax fasahaadinaya waxaa loo jeeda wuu jazaynaya wuu ciqaabaya fa yujaaziihim wuu abaalmarinaya jazaaga lagu abaalmarinayaana waxay noqonaysaa ciqaab bay noqonaysaa marka calaa haada fain tawallow yani markaa haddii ay jeestaan yucaaqibhum ilaahay waa ciqaabaya faina allaha caliimun bilmufsidiin fayujaaziihim wa fiihi wadcu aahiri mawdica almudmar waxaa kaloo ku sugan isimka daahirka in la dhigaayo meesha damiirka la dhigaayo oo tawallow maadaama markaysa markaa lasoo sheego iyaga laga warramaayo oo waa uu damiirkaas iyaga u noqonaayey halkana damiir bay aqbali karaysay fa ina allaha caliimun bihim bilmufsidiin halka laga yidhi bihim in la yidhaahdo iyaga ilaahay waa u cilmi badan yahay maxaa haddaa loo daahiriyo bilmufsidiina loo yidhi waxaa loo daahiriyey yacni xikmad baa ku jirta idhaarka markaa isimka la daahirinaayo mawdica damiir la dhigaayo waxaa lagu sajilayaa inay markaa mufsidiin yihiin waxa kaloo marka waxa weeye laynoo tilmaamayaa waxa markaa ilaahay u ciqaabaya in ifsaadka ay la imanayaan daraaddeed marka inay tahay cilmiga ilaahayna waxaa ka laasimaya abaalmarin baa ka laasimaysaa xumaanta abaalmarinteeduna ciqaab bay noqonaysaa allah waxau yidhi qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabow ahlulkitaab waxaa la yidhaahdaa alyahuud waannasaara waa yuhuudda iyo kiristaanka wey ahlulkitaab maxaa loo yidhi qolo walba kitaab baa hore loo siiyey qolada yuhuudda waxaa hore loo siiyey kitaabkii towraadeed baa la siiyey qolada kiristaankana kitaabkii injiil baa la siiyey altawraat walinjiil marka ahlulkitaab waxaa laga tilmaamayaa jinsi kitaab inay u saaxiib yihiin oo u hel yihiin oo ha kala duwanaado kitaabkoodii ye laakiin markaa qolo waliba kitaab bay u saaxiibahay ahay saasaa ahlulkitaab loo yidhi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum tacaalow kaalaya ilaa kalimatin intii ka ahaatay u kaalaya kelmaddaasoo sawaa'in baynana wa baynakum inoo siman dhexdeenna annagiyo idinka kelmad inoo siman u kaalaya sawaa waa masdar bimacnaa mustawin amruha masdar weeye macnuhuna wuxuu dhacayaa ismi faacil baa macnuhu dhacaya mustawin amruha arrinkeeda ayaa markaa siman oo inoo siman baynana wa baynakum dhexdeenna inoo siman anlaa nacbuda ila allah hiya kelmaddu waxay tahay anlaa nacbuda ila allaah waa inaynaan caabudin allah mooyaane cid kale hiya waxaa loo qadaray mubtada loo qadaray laba wajaa bannaan kelimatin in laga bedelo tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum tacaalow ilaa anlaa nacbuda ila allah waa weji wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo hiya la qadarayaa oo kelmadda u noqonaysa hiya kelmaddu waxay tahay an laa nacbuda ila allah waa inaynaan caabudin allah mooyaane cid kale ee allahoo qura aynu caabudnaa walaa nushrika bihi shay-a allahna aynaan waxba la wadaajin shay ashyaada ka mida allah aynaan la wadaajin oo wuxuu la gaarka yahay aynaan la siinin shuraaka aynaan gelin khasaa'ista ilaahay aynaan gelin walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah walaa yattakhida yoynayna ka yeelan bacdunaa barhkayo bacdan barhka kale arbaaban rabbi ayna ka yeelan min duuni illaahi ilaahay sokadii ama ilaahay hayrkii ayna ka yeelan rabbi ayna ka yeelan kama takhadtum alaxbaara waaruhmaan sidaa marka waxaa weeye culammadii wadaadadiinnii iyo waruhbaan kuwii cibaadada badnaa a uga yeelateen raahibada ahaa ee cibaadada u go'ay a uga yeerateen rabbi uga yeerateen wuxuu ku ishaarayaa aayaddii suuratu tawba ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duuni illaah waxay ka yeesheen culammadoodii iyo kuwoodii cibaadada badnaa ee cibaadada u go'ay rabbiyay ka yeesheen allah sokadii wasay rabbiya uga yeesheen yani xaaraantii bay u xalaaleeyeen markaasay ka xalaal yeesheenoo xalaalnimo u ictiqaadiyeen xalaashii bay ka xaaraantinimeeyeen markaasay xaaraannimo ka caqiideeyeen sidii xadiiskii cadiy bnu xaatim ba uu fasiraayo xadiiskii cadiy bnu xaatim yacni u fasirayo ee tirmidi uu ku soo wariyey jaamiciisa kusoo wariyey cadi bnu xaatim wuxuu u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aayaddan akhrinaya ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah cadi bnu xaatimna wuxuu ahaa kiristaan buu ahaa innaga hore usoo sheegnayo macatabkii isagoo xidhan saliibkii gaalada kiristaanka ah isagoo xidhan oo qoorta u sidhan yahay ya ayuu nebiga u soo galay wuxuu ihi wa fii cunuqii saliibun min dahab ya saasuu yidhi marka xadiisku waa dheeraa waxaa ku jiray inuu markaa cadiy bnu xaatim nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lam yacbuduuhum may caabudin yacnii cibaadadu wuxuu u fahmay inay iyaga u tukanayaan in looga jeedo lam yacbuduuhum markaasaa nebigu yihi bala haa waa caabudeen miyaan haddii eh, shay xalaala ay ka xaaraantinimeeyaan aynay ka xaaraan yeelan jirin shay xaaraana hadday u xalaaleeyaanna miyaynay ka xalaal yeelan jirin fa tilka cibaadatuhum iyaahum taasi waa cibaadadooday caabudeen cibaadadooday caabudeen saas aawadee bacdu ahlicilmi aayadda waxay ku fasireen walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah huwa taacatu alkhalqi fii macsiyati alkhaaliq waa in makhluuqaadka lagu ateeco cisyaanka khaaliqa la caasiyaayo oo weliba haddii taaca filictiqaad lala yimaado shay kufriga ah ama gaalnimaha lagu ateeco ama xaaraantii lagu ateeco iyadoo yacni markaa xalaalnimo laga caqiidaynaayo waxay noqonaysaa dee kufri akbar bay noqonaysaa waa taaca filictiqaad taaca filictiqaadna waxay ku rumoobaysaa shay kufri daatadiisa u ayn lagu ateeco ama shay xaaraana oo laga caqiidaynaayo inuu xalaal yahay oo istixlaal ictiqaadiya lala imanayo lagu ateeco waa istixlaalka ictiqaadigaah alcilmiguna saas yadaa waa tilmaamaan marka xataa haddii aan markaa taaca filictiqaad ahayn macsida ficilkeeda la samaynaayo lafteeda in lagu ateeca ma banaana laakiin dee itlaaqan wada kufri ma wada kufri akbara aacada macsi cid lagu ateecaa kufri akbar ma ma wada aha ee tafsiil baa ku sugan cinda ahli sunnati waljamaca siday ahlu sunna waljamaca qabaan tafsiil baa ku jira wa ilaa haddii taaco kasta oo macsi cid lagu ateecaa ay kufri akbara noqonayso waxaa ka dhalanaysa macaasida dhammaanteed in lagu gaaloobaa ka laazimaya waana laazim baatila si uga laazimayaana waxay tahay dee kullu macsiya ama kabiire ha noqoto ama sagiire ha noqotee daaquud baa lagu ateeco shaytaan haddama aragtaa iyadoo marka waxa weeye shaytaankii lagu ateecay oo isagu u qurxiyey ayaa haddana waxa weeye dee marka kufri akbara ayna wada ahayn ee macaasidii marka ay noqotay yacni markaa kufri akbar wax ah iyo wax ka sokeeyo duuna daalika ah yani tafsiirku saa u kala ya shaytaanku amar buu leeyahy tasyiinkiisa wax qurxinaya amar ka dhigan ya ashaytaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa waana taaquut laa shaka fii dalika walaa rayb haddana taacada macsida lagu ateecayaa yacni kufri akbara marka lagu ateeco yani marka ayay noqonaysaa kufri akbara laakiin marka waxa mutlaqulmacsiya ateecitaanka lagu ateecayaa oo aan la xalaashanaynin dee ma noqonayso yani marka kufri akbara noqonayso waxaa kaloo aayadda lagu fasiray walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duni illaah cikrimo waxa laga soo wariyey inuu yidhi taabicigii cikrimo la odhan jiray ardayga ibnu cabbaas laa yasjuda bacduna libacdin faina man sajada ligayrihi faqad ittakhadahu rabba walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah waxaa loo jeedaa qaarkayba qaarka kale inayna u sujuudin waayo ruuxa u sujuuda yacni cid u sujuudaa ciddaa rabbi ka yeeshay cikrimaa laga soo warinayaa cilmiga ibnu cabbaas baana markaa dee waxa weeye uu ka aflaxay oo ku sugan waa mawla ibnu cabbaas fain in tawallow haddii ay jeestaan acraduu can itawxiidi tawxiidka ay ka jeestaan faquuluu waxaad tidhaahdaan antum lahum idinku waxaa ku tidhahdaan yaga ishhaduu markhaati noqda biannaa muslimuun inaan muslimiin nahay ka markhaati noqda muslimiin nahay maxaa loo jeedaa muwaxiduun qar allaha keliyaynaayoo keligii caabudaaya waaxidnimadiisana qiraaya allah waxa uu yidhi ya ahla alkitaabi lima tuxaajuuna fi ibraahiim ya ahla alkitaabi ahlu kitaabow halkaa waxaan yaro baraarujinayaa mowdican xaashiyada saawigu faa'iido uu sheegaayo baan doonayaa inaan yaro akhriyo wuxuu saawiga odhanayaa xaashiyadiisa kama itakhadtum alaxbaara ay wa hum culamaau alyahuudi waruhbaanu waruhbaanu cubbaadu nasaara axbaartu waa culammadii yuhuudda ruhbaantuna waa kuwii cibaadada badnaa ee raahibada ahaa ee cibaadada u go ee kiristaanka ahaa waitikaaduhum arbaaban min xaysu inahum yansubuuna altaxliila waltaxriima waliqaalata min adunuubi lahum walaa yatabicuuna maa anzala allah wuxuu idhi rabbiye inay ka yeeshaanna waxay ka dhacaysaa xagga marka laga eego inay u nisbaynayaan xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta iyo dembidhaafistaba iyaga inay u nisbaynayaan wadaaddada kiristaanku waxay yaqaaniin wax la yidhaahdo sukuuku lghufraan shatiyada dembidhaafka dembiyada waxay sameeyaanba dadku ay sameeyaan kiristaanka ahi waxay u tagaan bababka ama markaa waxa weeye wadaadada kiristaanka ah bay u tagaan dabeedna markaasay lacag siiyaan markaasay dabeedna waxay u gooyaan shatigii dembidhaafka dembigaagii waa la dhaafay sukuukul gufraan waa shatiyada dembidhaafka dhaafka dee dembigana allah keliyaa dhaafaa waman yakfir adunuuba ila allah allah oo keliyaa dembiyada dhaafaa waa istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhuna wuxuu u dhacayaa nafyi buu dhacayaa nafyigu isagoo sariixana waa ku soo arooray axaadiista markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam sixaaxa ah yacni axaadiis mutacadida ayuu ku yimi laa yakfiru dunuuba ilaa anta xadiiskii sayid listikfaar ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey walaa yatabicuuna maa anzla allaahu mana raacayaan wuxuu allah soo dejiyey bal ilmadaaru calayhim calaa maa xallalathu alaxbaaru waruubaanu aw xaramuuh waxaa lagu wareegayaa agtooda wuxuu yahay kiristaanka iyo yuhuudda waxay u xalaaleeyaan wadaadadoodu ay u xalaaleeyaan ama kuwooda cibaadada badani ay u xalaaleeyaan ama ay ka xaaraantinimeeyaan uunbay ku dul wareegayaan faa'iidadii aan hadda ugu talagalay inaan sheega wuxuu yidhi saawigu wa hadihi alaayatu wain kaanat khitaaban lilyahuudi waannasara ila annaha tajuru bidayliha cala man yushriku biاllahi gayrahu min almuslimiin kaducafaaءi اliimaani aladiina yactaqiduuna fi alawliyaa'i annahum yaduruuna wayanfacuuna bidawaatihim wayuxiluuna maa xarama allah wayuxarimuuna ma axala allah wmaca dalika yuxdisuuna bidcan cadiimata ma anzla allahu biha min sulطaan wyجcaluuna tilka اlbidca طرقa lhaؤulaءi اlأwliyaء wyزcumuuna أnaha munjiyaة wain kanat mukhaalifaة lلsharc وyaxsabuuna أnahm عlى شhayء alا inahm hm اlkadibuun اstaxwada عalayhm الشhayطaan faأnsahm dikr اllah أulaئika xizb الشhayطaan alا ina xizb الشhayطaani hm اlkhasiruun wuxuu tilmaamayaa الshaykh الsaawi raximah اllah wuxuu yidhi aayaddani haba ahaato khitaab yuhuud iyo nasaare lala khitaabayaye laakiin dabada waxay ku jiidanaysaa oo iyaguna soo gelaya oo la xukum noqonaya cidda ilaahay u shariig yeelaysaa oo shirki la imanaysaa oo muslimiinta ka mid ahaan jiray yacni cidda muslimiin ahaan jirtay oo shirki la timaada aayaddu marka waxaweye waa shamlinaysaa say u shamlinaysaa maadaama markaysaa khitaab ahlulkitaab lala khitaabayo ay tahay waxaa la odhanayaa waxaa ku sugan nafyulfaariq nafyulfaariq waa maxay taa la sheegay iyo hadday muslimiin ka dhaco shirkigu wax faariqoo muctabara u dhaxeeyaan jirin ya marka horena waxa markaa laynoogu sheegaya waxa weeyaan waa in innagana laynaga reebaayo oo waata markaa waxa weeye dee bacdu salaf ay odhan jireen yani kulama dama allahu yahuuda wanasara fi lqur'aani fahuwa lana yani waa taxdiir inaga laynooga digaa ka ducafaa'i liimaani aladiina yactaqiduuna fi lawliyaa sida kuwa iimaankoodu daciifka yahay buu yidhi ee awliyada ictiqaadsan inay anfacayaan ama dhibayaan iyagu markaa ay markaa anfacayaanna dhibayaan waxna u xalaalaynaya waxna ka xaaraantinimaynayaan yacnii ishkaalku wuxuu noqonayaa hadday shirki la imanayaan oo sidaa aaminsan yihiin siduu u yidhi waxa weeye markaa ducafaa iliimaan ma iimaan baa baaqi noqonaya haddii shirkul akbar lala yimaado waxaa dhici karta inuu markaa shiikhu isyidhi yacni kuwa caynkaa samaynayaa waa qaar markaa aan wax balaaqa oo arrinkaa loogu caddaynaayo aynay gaadhin xujada ku qumin oo dee markaa kufrigii ama shirkigii yacnii in lagu gaalaysiiyo cudurdaarkaasi ka baajinaayo cudurdaarkaasi ka baajinayo inuu sidaa uga jeedo ayaa dhici karta wa ilaa markaysaga hadday shirka la imanaayo yacni qofkana wax loogu cudraa aanu jirin waxay noqonaysaa dee iimaan inaanu baaqi noqonayno iimaanku buraan wa yuxilluuna maa xarama allah wa yuxarimuuna maa axalla allah waxay wuxuu allah ka xaaraantinimeeyey waxay ka xaaraantinimaynaya wuxuu allah u xalaaleeyey wamaca dalika yuxdisuuna bidcan cadiimatan maa anzla allahu biha min sulطaan intaa la jirkeedana waxay soo darisiinayaan bidcooyin waaweyn oo ilahay wax xujiya daliil aan soo rogin waxaanay ka yeelayaan bidacaasi inay durub u ahaayeen awliyada waxaynay markaa u malaynayaan ama sheeganayaan inay badbaadinayso walow haba ahaato mid markaa sharciga khilaafsane wayaxsabuuna annahum calaa shay alaa inahum hum lkaadibuun hadalka hadal la mida wuxuu ku sheegaa suurat lmaa'ida akhirkeeda ma jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib aayadda tafsiirkeeda yani saawigu hadalka hadal la mida ayuu markaa ku sheegaa waayahay allah waxau yidhi yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima tuxaajuuna maxaa u doodaysaan fii ibraahiim shaniga ibraahim iyo diinta ibraahim maxaa uga doodaysaan oo u leedihiin annagu diintayada haystay wamaa unzilat altawraatu waalinjiilu ila min bacdih walxaal maa unzilat aan la soo dejinnin maxaa u doodaysaan altawraatu tawraat iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdihi isaga dabadii mooyaane ilaa min bacdi mowtihi markuu ibraahim dhintay dabadeed mooyaane aan wakhtigaa ka hor la soo dejin afalaa tacqiluun miyaydaan weelaynayn oo fahmayn oo wax garanayn haa antum idinku haaulaa'i yaa ulaa'i kuwii naasow xarfu baa la qadarayaa xaajajtum waa doodeen fii maa lakum bihi cilm waxaa ka doodeen wax cilmi idinku sugan yahay oo garanaysaan baa ka doodeen falima tuxaajuuna maxaa uga doodaysaan fii maa laysa lakum bihi cilm waxaan cilmi idinku sugnayn maxaa uga doodaysaan wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun wallaahu allah yaclamu waa og yahay oo wax walba waa og wa antum idinkuna laa taclamuuna maydaan ogidin maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniya maa kaana ma ahayn ibraahiimu ibraahiim yahuudiyan mid yahuudi ah ma ahayn oo yahuudiyad ma haysan walaa nasraaniyan nasraanina ma ahayn diinta yuhuudda iyo diinta nasaarada midna ma haysan yahuudi iyo kiristaan midna ma ahayn walaakin kaana xaniifa ha wuxuu ahaaday ibraahim xaniifan mid baatil dhammaantii diimaha dhammaantood ka soo iilanaya oo diinka xaqa ah u soo iilanaya musliman mid muslim uu ahaa bimacnaa muwaxidoo allah keligii caabudaaya wamaa kaana min almushrikiin mushrikiinta kama mid ahayn ina wla nnaasi biibraahiim ina wla nnaasi dadka waxaa ugu xaq leh biibraahiima ibraahim waxaa ugu xaq leh lladiina kuwii itabacuuhu raacay alla wakhtiga ahaa ayaa dadka ugu xaq leh wa haada nabiyu nebigan kan ahi oo nebi muxamed ahina calayhi salaatu wasalaam waa ugu xaq leeyey waaladiina aamanuu kuwa rumeeyey ee nebi maxamed raacayna iyaguna waa ugu xaq leeyihiin wallaahu allah waliyu lmu'miniin waa gargaaraha mu'miniinta weeye waa ka u gargaaraya xafidaaya wadda daa'ifatu min ahli lkitaab allah wuxuu yidhi waddad waxay jeclaysatay oo tamanniday daa'ifatun koox min ahli lkitaabi ahlu kitaab ka midii low yudiluunakum inay idin lumiyaan bay jeclaysteen idlaalakum lumintiinay jeclaysteen wamaa yudiluuna ma luminayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane wax kale lumin maayaan bimacna luminta dhibteedu iyaga ayuunbay markaa ku dhacaysaa oo dembigaa iyagunba xambaaranaya wamaa yashcuruun mana ogaa yacni markaa iyagu inay markaa arrinkaas ma oga yacni ma oga inay naftoodun dhibayaan oo naftoodun luminayaan oo dembigaas iyaga u sugnaanayo yacni dalaal iyo baadina ugu yeedhayaan ma oga allah wuxuu inoogu sheegayaa ahlu kitaabkii ayuu la hadlayaa nimankii ahlu kitaabkaa qolo waliba waxay sheegatay inuu ibraahim iyaga ahaa ya nebi ibraahim ilaahay ammaan wanaagsan ayuu ugu baaqi yeelay ummadihii dambe wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin saas aawadeed ummadaha dhammaantood waxay u qabaan ibraahim inuu wanaagsanaa waana sida xaqa ah dee markaa inuu wanaagsanaa waa dhab laakiin markaa lisaan wanaagsan iyo ammaan wanaagsan baa yacni dadkii oo dhan loo geliyey nebiyada dhammaantood waa wada wanaagsanaayeen laakiin nebi ibraahim qolo markaan ammaanayni ma jirto ya yacni nebiyadu iyagoo wada wanaagsan ayaa haddana nebi ciise dee qaar baa markaysagaa yacni aan ammaanayn oo yuhuuddu dee waa dhaleecaynayaan markaysaga nubuwadiisana waa beeniyeen laakiin nebi ibraahim ilaahay wuxuu u yeelay ammaan wanaagsan buu ugu yeelay ummadaha dhammaantood saas aawadee yuhuuddu waxay leeyihiin ibraahim waa wanaagsanaa yahuudi baanu ahaayoo diinka iyagu ku sugnaa ayay yidhaahdeen kiristaanku waxay idhahdeen kiristaanku waxay yidhaahdeen ibraahim waa wanaagsanaa diinta yadaanu ku sugnaa mushrikiintii carbeed iyo gaaladii waxay yidhaahdeen ilaahay u shariig yeelayay ibraahim waa wanaagsanaa diinta yadaanu ku sugnaa haddamaarta allah wuxuu inoo sheegayaa inaanu markaa ibraahim yahuudi ahayn nasraanina ahayn mushrikiintana ka mid ahayn laakiin xaniif muslim oo allah muwaxidaayo keligii caabudaya inuu ahaa haddamaarta saasuu allah inoo sheegaya yagiina waxaa lagu yidhi arrin maxaa uga doodaysaan shaniga ibraahim oo u sheeganaysaan inuu diinkiina ku sugnaa wamaa unzilat itawraatu walinjiilu ila min bacdi iyadoo tawraad iyo injiil aan la soo dejinin ibraahim geeridiisii dabadeed mooyaane yacni wakhti ka horraysa aan la soo dejinin say u dhici kartaa in la yidhaahdo ibraahim baa yahuudi ahaa iyadoo yahuudiyadu beri dambe ay timi bacda markaa mowti ibraahim biquruun qarniyaal dabadeed ay timi qarniyaal fara badan dabadeed ay timi see loo odhan karaa ibraahim baa nasraani ahaa iyadoo nasraaniyadu ay timi yacni geeridii ibraahim dabadeed qarniyaal fara badan dabadeed ay timi ya shayga saabiqa ah laaxiq looma nisbeeyo laakiin laaxiq ah markaysaga shayga dembeeya shayga horreeya loo nisbeeya marka wuxuu ahaa yacni waxa weeye xaniif muslim uu muslima uu lagama tilmaamayo shareecada nebi maxamed ayuu ku cibaadaysanaya alislaam bilmacna alkhaas lagama tilmaamaayo lakiin waxaa loo jeedaa islaam bilmacna aam yani wuxuu ahaa muwaxid allah keligii caabudayaa oo milatu tawxiid ku sugan nebiyada dhammaantoodna millatu tawxiid bay ku sugnaayeen ilaa haddii la yidhahdo alislaam bilmacna alkhaas baa loo jeedaa oo shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey ayuu markaa ku cibaadaysanayo allah ku caabudaya haddii la yidhaahdo waxaa ka laazimaya wama unzilat altawraatu walinjiilu ila min bacdi shareecada nebi maxamed lagu soo dejiyeyna dee min bacdihi baa la soo dejiyey saa ugu nismaynaysaan marka maxaa laga tilmaamaya alislaam bilmacna alcaam ayaa laga tilmaamaya waa in allah shareeco nebi lagu caabudo allah keligeena la caabudo milatu tawxiid baa looga jeedaa alislaam bilmacna alcaam nebiyaduna dhammaan waxay ku sugnaayeen islaamnimo ya yani taasay ku sugnaayeen ahlucilmiga qaarkood markay fasirayaan waatay yidhaahdaan alislaam waxa weeye alistislaamu lilahi bitawxiid addamarta walinqiyaadu lahu biaaca walbara'atu min ashirki wa ahli marka waxa weye macnaha caamka waa ku wada rumoysaa nebiyadu dhammaan inay saa ku sugnaayeen haakada aayaadkan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku waxaanu cilmi u lahayn inaanu ka doodin haa antum haaulaa'i xaajajtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiima laysa lakum bihi cilm qofku waxaanu cilmi u lahayn waa inaanu haddii kale wuxuu ku dhacayaa qowlun cala allahi bilaa cilm wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun muxaramaadkay ka mid ahay wala taqfu ma laysa laka bihi cilm qofka aan cilmiga lahayn yani marka xaquhu asu'aal xaqiisu waxa weeye waa inuu cid wax weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun xaqiisu maaha inuu doodo saas aawadeed qofku wuxuu ka doodaayo waa inuu u cilmi leeyahay waa shari haddii kale khatar buu ku jiraa falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm allah waxa uu yidhi yaa ahla alkitaabi wanazla lama qaala alyahuudu ibraahim yahuudiyun wanaxnu calaa diinih waxaa soo degay markii yahuuddu ay yidhaahdeen ibraahim waa yahuudiyun yahuudi weeye ay yidhaahdeen wanaxnu calaa diinihi diinkiisii annaguna diinkiisii baanu ku sugannahay ay yidhaahdeen wa qalat kadalik kiristaankuna sidaas oo kale ay yidhaahdeen waxaa soo degay yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima tuxaajuuna maxaa uga doodaysaan tukhaasimuuna uga doodaysaan fii ibraahiim ay fii diini ibraahiim diinka ibraahim maxaa uga doodaysaan marka mudaaf in la qadaro ayaa lagama maarmaana oo fii diini ibraahim la yidhaahdo mufasirkuna waaba ishaaray oo bizacmikum annakum calaa diini marka waxa weeye daatada ibraahim doodu kuma saabsanayne diinkiisa ayuu ku saabsanay fii ibraahima ay fii diini ibraahima diinta ibraahim maxaa uga doodaysaan bizacmikum sheegashada aa sheeganaysaan annahu calaa diinikum inuu diinkiina ku sugnaa aa maxaa uga doodaysaan wamaa unzilat itawraatu walxaal maa unzilat aan la soo dejinin altawraatu tawraat iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdihi ay ilaa min bacdi mowtihi geeridiisa dabadeed mooyaane ka hor aan la soo rogin bizamanin tawiil wakhti dheer dabadeed wa bacda nusuuliha markay soo degtay dabadeed nusuulihima miyaa idiin qoran sax waxa saxan nusuulihima wa bacda nusuulihimaa marka towraad iyo injiil soo degtay dabadeed xadaat alyahuudiyatu wanasraaniya waxaa soo darriday yahuudiyada iyo nasraaniyada ayaa soo darriday afalaa tacqiluun miyaydaan garanaynoo weelanayn bulaana qawlikum qowlkiinnu inuu bail yahay haa antum haad waa litambiih waa baraaruga litambiih antum idinku mubtadaun waa mubtade haaulaai waa munaadaa xarfunidihii la xadfay yaa haaulaai kuwii naasow waalkhabaru khabarkuna xaajajtum waa doodeen khabarkii wuxuu noqonayaa jumlada yasudu masada alkhabar marka antum xaajajtum baa macnuhu u dhacaya haaulaa'ina yaa haa haaulaa'i baa macnuhu u dhacaya munaadan loo yeedhaayo hmm. xaajajtum waa doodeen fii maa lakum bihi cilmun wax cilmi idinku sugan yahaa ka doodeen min amri muusa wa ciisa arrinka muuse iyo ciise ah oo nebi muuse iyo nabi ciise dee waa taqaaneen waa garanayseen wa zacamtum annakum calaa diinihima waa sheegateen inaad diinkoodii ku sugan tihiin dee waa ka kufriyeen oo kolley markaysaga waxaan yani markay shirkiyaad la yimaadeen markay waxa weeye ilaahay ubad u sugeen markay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka gaaloobeen diinkii markaa muuse iyo ciise kuma sugna hmm. zacamtum buu i qoraya halkan baa nusakhu iskhilaafsan yahay xaajajtum fii ma lakum bihi cilmun waxay ka doodeen waxaa cilmi idinku sugan yaho min amri muusa wa ciisa arrinka markaa muuse iyo ciise ah wa zacmikum iyo sheegashadiinna ah annakum calaa diinihimaa inaad diinkoodii ku sugantihiin muuse iyo ciise laakiin diinkii markaa muuse iyo ciise kuma sugnoo way ka gaaloobeen markay shirkiyaadka la yimaadeen oo axbaar iyo ruubaan ay arbaab ka dhigteen iyo markay ilaahay ubad u sugeen kiristaanka iyo yuhuudduba waa ka gaaloobeen markaa diinkii ciise iyo muuse waa ka gaaloobeen iyo markay nebi maxamed markaysaga beeniyeen iyo ashyaa kaleba falima tuxaajuuna maxaa uga doodaysaan fii laysa lakum bihi cilm waxaan cilmi idinku sugnayn oo min shani ibraahiim shaniga ibraahim ah wallahu yaclamu allah waa og yahay shaanahu yacni ibraahim shaanigiisu og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ay laa taclamuunahu ma ogidin halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk